bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa usalli wa usallimu calaa rasuuli illaah wa calaa aalihi wa saxbih waman saara calaa nahjihi wastaqaam wa bacd qaala almusannifu raximahu allahu tacaala raxmatan waasica xaddu lxiraaba xiraabada xadkeedii haada maxalluhu wa mabxahuh wa qaala tacaala fi lmuxaaribiin ilaahay waxa uu ka yidhi muxaaribiinta inamaa jazaءu aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascawna fi اlardi fasaada an yuqataluu aw yushallabuu aw tuqaطaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard ilaahay waxa uu yidhi inamaa jazaءu ladiina inamaa in kale maaha eh jazaau ladiina kuwii abaalkoodu yuxaaribuuna allaha alle la dagaalamayey iyo wa rasuulahu rasuulkiisa ee wayascawna la soconayay fi lardi arlada gudaheeda fasaadan fasaad la soconayey ee u sacyinayay fasaad iyo inay wax xumeeyaan an yuqataluu waa in la laayo aw yusalabuu ama la salbiyo oo marka la dilo dabadeed la wadho oo la dhiso aw tuqaaca ama la carjaro oo la googooyo aydiihim gacmahooda iyo wa arjulahum lugahooda min khilaafin si isweydaar ah loo jaro aw yunfaw min alardi ama arlada in laga eryo oo laga musaafuriyo markaa shiikhu wuxuu yidhi wahum iyagu aladiina kuwii weeye yakhrujuuna ku baxayay cala annaasi dadka ku baxayay wayaqtacuuna ariiqa waddadana jarayay calayhim iyaga ka goynayey binahbin boob iyo bililiqo kaga goynayey <coughs> aw qatlin ama dil kaga jarayey ay laynayaan faman qatala kii dila ee wa akhada qaada maalan maalna qaada kii wax dila ee xoolahana qaada qutila waa la dilayaa wa waana la salbinayaa oo waa la dhisayaa marka la dilo ee loo maydho ee lagu tukado kadib ayaa la salbinayaa oo muddaa la dhisayaa oo ummaddu halkaa ka arkaysaa oo la daawanaya waman qatala kii wax dila ee aan laakiin xoolo qaadanaynin ee xoolaha waxba ku fali maaya dadkuu laynayaa taxatama qatluhu dilkiisa ayaa waajibaya oo dilkiisu waajib bay noqonaysaa in la dilo waman akhada kii qaada maalan maal qaada ee dadka aan layne xoolaha dhaca qudicat waa la jarayaa yadduhu lyumnaa gacantiisa midig iyo wa rijluhu lyusraa adinkiisa bidix bimacnaa min khilaafin dee si isweydaara baa loo jaraya adin iyo gacan iswaydaara baa la ysraacinayaa waman akhaafa sabiila kii intaa midnaba aan samaynin ee waddada cabsi geliya ee ummadda waxa weeyaan ka argagixinaya marba dadka joojinaya ee hubka ee waxbaan baadaynaa iyo digdig iyo dadkii markay waxoogaa kala wareeriyaane qasaan iyagoo silicsan iska sii daynaya nufiya min alardi dhulka ayaa laga musaafurinayaado si marka ay hawshaa uga hadhaan ayaa waxa weeye maslaxa ahaan meeshaa laga musaafurinayaa haddii aanay halkaana wax markaa ka bilaabaynin hawsha ay ku jiraan ee fasaadka ah sheikhu wuxuu rabaa halkan inuu inoogamarkaa inooga warramo xiraabada ama qaطcu ariiqa ama quطaacu طuruq waxa loo yaqaano waa isku hal macne quطaacu duruqda waddooyinka jara iyo xeraabadu waa isku miduune tan noocaasiya ah, ayaa uu rabaa inuu inooga warramo marka sidaynu horeba u soo aragnay qofku dadka xoolihiisa hadduu si qarsoon u qaato oo qarsooni wuxuu cuskanayaa ay tahay waa tuug weeye marka waxaasi u dagmaan ee ay qarsoon tahay buu hoosta ka siibaya xersulmislina waa ka xadayaa meesha iyadoo kale wax lagu qariyo ee la geliyo xaaladda noocaasi tuug buu ahaa marka shuruud la helo dee wuxuu mutaysanayay xad buu mutaysanayay saynu hore usoo aragnay haddii waxa weeye aanu qarsoonin wax ku qaadanaynee si muuqata wax u qaadanayo oo uu cararis cuskado qof cararaya noqdo xaaladda iyadana mukhtalis buu ahaa waa wax dafe dafahana lama jaro oo sidaad isaga yara moogoon tahay uu ku ag taagan yahay unbuu moobilka kaala boodaya taw waa cararaya war ka dhacaysa ka noocaasiya waxaa la xisaabinayaa marka mukhtalis weeye waa dafe waxbuu dafaya haddaanu waxbaba dafina si boob ah oo de xoogxoog ahoo la cararo oo qofka ka marooji kana ka qaadbabababa oo deedna hadha cararana waa nahbi waa muntahib weeye waa bililiqo oo iyaduna dafidii intuu si kadiisa ah ku ego hal mar intuu la boodo u cararayay ayay ka yara duwanta waa boob si muuqato ah oo qofka war inoo qabo markaasaa lala boobaya mase la cararaya kaasina ma ahayn mid xuduudda gelaya waayo intaaba waxa sahlan in waxa weeye markhaatiga lagu soo oogo oo xaakimka la horgeeyaabaa sahlan <clears throat> kii wax dafay ummaddoo dhani way arkaysaa waa ka halkaas sii ordaya hadhow in markhaatiyaal ku furaan baynu rajaynaynaa si kale loo ciqaabo hantidiina laga jaro kan wax beliliqaysanaya intuu xoogaa boobay dabeedna cararay isaguna waa sidaasi leeg oo isaguna markaa xuduud ma gelaye sida kalaa loo ciqaabaya xaqaaga inaad ka heshaana ma cusla tuugaduse iyadu waa qaab aad u qaab daran waxaa laga yaabaa qofku mustaqbalkiisa wuxuu soo shaqaysanayay ee uu ku soo tabcaamay in habeen si yar loogu soo duso oo laga qaado khalaas oo gebigeedaba si yar deedna noloshiisii dhammayd halkaa ku damaananto ku baaba'do cid wax markhaati ku oogi karaysaana ma jiro waayo qarsooni waxaan ahaynba ma eegto ka noocaasiya ee fasaadka intaa lee ku jira saacadda la qabto si loo qabtaaba way adagto waa tuuge ayaa ciqaab xun oo gacmogoyn iyo hawl ah la marinaya sidoo kale kan qaadico dariiq ah. islaamku maadaama uu ilaalinayo nafta iyo maalka iyo cirdiga umuuraha uu ilaalinaya ay ka mid tahay qofka naftiisii wuu ilaalinaya maalkiisii waa ilaalinaya cirdigiisa iyo sharaftiisa in lagu xadgudbana wuu ilaalinaya ummaddii amni inay ku noolaato oo waxa weeye amnigu aanu faraha ka bixinna islaamku si weyn buu ilaalinaya qudaacu duruqu intaba farahay ka saaraya haddii ummadii amni ay dareemi weydo oo qofkii naftiisii u baqayo oo waxa weeyaan ammaankii sugnaan waayo naftaadii uma aamintihid oo qutaacu duruqdiina ku heshaabaad ka baqaysa oo maalkaagii wad halkaa la mari kari maysa oo uma aamintihid oo sharaftaadii uma aamintihid oo waxa laga yaabaa in masalan dumarkii iyo ay kufsadaan iyo wax noocaasiya sameeyaan oo cirdigii uu badbaadi waayo ama raggaba ay ku xadgudbaan oo liwaadiya wax ugu bareerhaan ama waxay argagax gelinayaan amnigii oo waa akhaafu sabiila dan uu sheegayo midnaba samayn maayaane laakiin waa argagaxisu oo nafti bay kuu keenayaan oo ummadda kii la halkaa ma maraysaaba warniyow qaar baa fadhiya baa la yidhioo dadkaba way eegayaanoo kay doonayaan inuu aniga yahayba dee waruma hayo mari kari maayo waxa la yidhi ummadiiba intay cagaar dhulka ugu dhufteen bayaan bal cidda dambe soo martaa walle qaar badan me iminkaar ma ku jiraa maya iska siida war markaa kaylahaan ma ku jiraa inuu aniga yahayna waruma haye argadaaniyo meesha mari ma argagixiisay noqonayan waddadiiba waa go'aysa maadaamay noocaa tahay oo ammaankii ay halis ku yihiin oo qofka naftiisii iyo maalkiisii iyo sharaftiisii ay u bandhigeen markaa xadgudub kuwana xuduud baa la marinaya ciqaab adag baa la marinaya wax tawiilo ay leeyihiin iyo waxay cululbanayaanna lama fahmayo waa iska qudaacu duruqda wey waa daalimiintaa ururtay wey marka farqina ma laha meeshanay ummadda u gelayaan inay magaalo dhexdeed noqoto iyo inay magaalada meel ka baxsan noqoto ee waxa shardi ah kow hordu xoog weyna isticmaalayaan meelaha qarsoon intay ku dhuuntaan xoog weynay isticmaalayaan oo markanay ku imanayaan niman wax boobayo intay dadka jiirjiidhaanoo qofkii yaro gacantaaga wax kala sii boodaya maaha eh waar isasafa bay odhanayaan oo intay isa soo tubaan ayay odhanayaan soo dega haye adigu maxaad ahay awood bay adeegsanayaan xoog horta weynay leeyihin oo markanay dadka baadhanayaan waa inay awood adeegsanayaan rag iyo dumar miday yihiinna farqi male ama dumar ha noqdeen ama rag ha noqdeen ama isku jir ha noqdeen farqi male shuruuddii baad u eegaysaa ee xuduudda oo ah qofkii inuu mukallaf yahay inuu khiyaarkiisa de waxaan ku soo galay inuu multazim yahay oo noocii axkaamta islaamka islaaziminaya uu yahay oo ama uu muslim yahay ama dimi yahay waa inuu labadaa miduu noqdaa shuruuddii shiikhuu inoo soo dhigay baad xuduud oo dhan u taala waayo hadduu xarbi yahay oo dagaalka kiina inagula jira yahay inuu wadada gooyey qaaicu ariiq ka dhigi maysee dee xarbinimadii uunbay kusii adkaynaysaa waa gaal xarbiyahoo dagaalkugula jiroo meel kasta inuu jaro xaq buu leeyahay way isdilaysaanbe miyuu kuu tudayaa marka isaga qaaicu ariiq lama yidhaahdo hadduu yahay gaalada noocyadii kale ammaanka aynu siinay laakiin aan dimiga ahayn sida mucaahadkii cahdiga lala lahaa ama musta'minkii ammaanka la siiyey hadduu qudaacu duruq noqdana quaacu turuq lama yidhaahdo oo lama xisaabinayo cahdigiisii inuu buray baa laga dhigaya marka dagaal buu inoola badheeray cahdigiisi waa buray xarbi buu isu bedelaya ee la odhan maayo halkeer gaaladii musta'miniinta ahayd ama mucaahadiinta ahayd qutaacu turuqnimay bilaabeen te qutaacu maaha waayo axkaamteennu isaga laasimku maaha mar hadduu dagaal inoola bareeray oo uu yidhi naftiinna iyo maalkiinna iyo cardigiinnu amaan maaha haddaa halkaa soo martaan ti cahdigiibuu buriyey ariiqii qof cahdi buriyey loola dhaqmi jiray baana loola dhaqmi oo markaa xarbi buu isu bedeli marka qudaacu duruqu waa ciddaa awoodda cuskanaysa ee markii hore xoog istaawisay oo dadkan ay baadhanayaan xoog bay u sheeganayaan haddii dana qof quraba ha noqdo qofka wax baadhanaya aduu gaadhi dhan buu keligii isagu qori buu sitaa idinku qoryama haysataan muse waryahaysa safa xabad xabad soo dhaqaaqa waa qaatacu ariiq weeye ama waxa weeye hubba ma sitee kaartadaysa iyo tababarkiisa sarreeya dabeedna wuxuu leeyahay ma shan baa tihiin aad baan u tababarnaya saasaan su laba rogaya kiina juuq yidhahda qoortaan kala jebinaya hadda midhmidh soo dhaqaaqa haddaa shantiinnu istaadaan ku ururana haye tababar baan qabaayo laydi arki maayo xabad xabad baan idii tuuraya weligiiba hub yuu sidanin mar hadduu xoog cuskaday oo aanu baqdini ku jirin oo ilaa gurmad kale idii yimaada mooyaane uu leeyahay intiinan idinka adkin saan doonaabaan yeelaya waa qaaticu dariiq ama magaalo dhexdeed ha noqoto ama yenoone qawskuna waa inuu ka fog yahay bay ahlulcilmigu yahdaan meeshuu gurmad ka dalbi lahaa marka walow xukman hadday doonto xukum ahaanba ha uga fogaatee markaa saacaddaa uu ku hareereeyeyna waa inaanad cid u yeedhan karayn oo haddii xitaa booliskii hortaada tuban yahay hadduu guriga kuugu soo galo oo dumar yidhaahdaan halkanaannu ku tukanaynaa albaabka naga fura waad istahid waa dumar miyar qaba waate waa yahay ku tukada oo markay guriga soo galaan intay albaabka xidhaan baastoolado iskala soo baxaan oo reerkii dhammaaba hansaabgareeyaan hadda booliskana widi hor fadhiya ay yidhahdaan car waa qofka taleefon dira waa qofka dhaqdhaqaaqa waxa wey waa idi baadhanayna dee bay noqonayaan hadhow la odhan maayo waxa weeye waxaa meeshaas oo boolisku guriga dacal kasta ka fadhiyey hadduu ka fadhiyey sow kuwii macal albaabkaba waxaa ka soo furay ciidane sow markii hore si nabadgelye ah ku soo galay kadibna albaabadii bay xidheen moobiladii bay naga ururiyeen aanu diran lahayn awood bay noo sheegteenoo baastoraday nagu qabteenoo wayna baadheen hadhowna intay albaabkii dusha nagaga xidheen bay qunyar askartii dhaafeenoo yaadeen waa mahadsantihiine waa iska tegaynaa salaaddii tukanaya haddee salaadba ma jirtay dadkay cawarayeen yuctabaru wadaacu duruq baa la ictibaarinaya waayo awood bay adeegsadeen qaabkii aad wax ugu yeedhan lahaydna way kuu diideen marka markaasoo kale qawskii kaama foga ciddii aad gargaar ka dalbi lahayd laakiin xukmi ahaan buu kaaga fogyahay yahay maadaama laguu diiday marka qudaacu duruqdu waa cid awood adeegsanaysa inta badanna wadooyinka iyo meelaha leexsan bay galaan ama magaalo ha noqoto ama meel ka baxsan ha noqoto waxa weeye waxaanay kaa ilaalinayaan sidii gargaar u raadsan lahayd oo gargaarkay kaala fogaanayaan walow xukmanba ha kaagala fogaadeene ciddaad odhan lahayd iisoo gurmada bay kaala durkayaan awoodna way adeegsanayaan awoodda ay adeegsanayaanna ma aha awood ummadda kale u beegtoomaysa intanay haystaan bay awood u sheeganayaan looma jeedo awood guud inay leeyihiin kuwa noocaasa qudaacu duruq baa la odhanaya haddii guriga habeenkii kugu soo dhacaan kuwa tuugta sheegtaa oo ay hub adeegsadaan oo toorriyaha dadka ku qabtaan iyo qoryo iyo faashash iyo cardhaqaaqa yidhaahdaan waa qudaacu duruq waa quaacu durub waayo waxay adeegsadeen xoog ciddiga aad gargaarsan lahayd bay kaa xanibeen oo kaa xidheen maca daalika waxay awilanayaan iyo wax kaleetoona ma jirto yuctabaru quaacu duruq marka quaacu duruqda noocaasi ah ilaahay wuxuu ka cabiray inay muxaaribin yihiin kuwa alle iyo rasuulkiisa la dagaalamaya maxaa yeelay naftii bani aadamka maalkoodii cirdigoodii iyo waxa weeye amnigoodii intaba waxay ku yihiin xadgudub axkaamtii alle ayay diidan yihiin ee alle intaaba amray in laga fogaado oo aan lagu xadgudbin ayay diideenoo si cad u badheedheen marka waa kuwa alle iyo rasuulkiisa la dagaalamaya abaalkooduna wuxuu yahay in ama arrimadaa lagu fuliyo aayaddu sheegtay arrimada aayadu sheegtay maadaama aw loo adeegsaday awdanu ay halkanoo kale takhyiir faa'iidayso fii daahiri markaa xukmi marka la eego ma sidaasibaayoo xaakimkaa ka istihaadaya oo qolaba wuxuu doono ku samaynaya mise arrintu waa li tartiib oo xukunba cid gaara buu leeyahay jumhuuru ahlulcilmi waxay mareen xukumku inuu kala tartiibsan yahay oo aanay takhyiir ahayn oo aan lalahayn imaa in la laayo ama la salbiyo ama gacmaha yaadimada si isweydaara loo jaro ama dhulka laga musaafuriyo xaakimkau kala dooro macnuhu inaanay sidaa ahayn ee ay tahay xaalaad kala duwan in la sheegayo oo la leeyahay hadday naf iyo maalba wax yeelaan oo naftiina dilayaan maalkiina qaadayaan intaad dishaan calaa sabiili alxuduud u dishaan aan khiyaar lahayn aan qisaastii qofku saamixi karaya ahayn oo cid saamixi karaysaa aanay jirin inta calaa sabiili lxuduud u dishaan oo maydhaan oo ku tukataan salbiya oo dhisa oo qofkii meel ku xidha oo dhisa oo ummaddu ha aragto waxa weeye qofka halkaa ku dhisanoo ha la yaada cidda dambe kibirta sidaas ilaa saddex maalmood haddaanuu inta ka horreeya urin sidaa ha ku xidhnaado marka dambena ha la aaso oo aasku ha dambeeyo oo adiladii markiiba janaasada in la dedejiyey tilmaamaysay iyaga mustaniha laga dhiga cuquubatan calayhim ila adiladu waxayna amartay markiiba qofka in la aaso kuwan markiiba la aasimaayo waa la dhisayaa muddaa loo kaadinaya iyada oo tankiilan looga jeedo iyo ummadda in loogu quusgooyo hadday maalan xoolaha oo qura ay qaadayaan oo aanay dadka waxba yeelin waa xoolodoon hadday xoolaha qadar ka mida qaataanba ma sidaanaa loo gelayaa mise xadkii sariqada waa inay gaadhaan jumhuurku waxay ku tageen xadkii sariqada waa inay gaadhaan oo waxaan lagu gacanta iyo adinka isweydaarka ah lagu jarayaa waa inay tahay nisaabkii sariqada waa inay qaataan hadday laba dollar kaa dhaceen oo sidaana kaaga qaateen macnaheedu maaha in adin iyo gacan isweydaara la jarayo rubucu diinaarkii iyo wixii ka badan hadday kaa qaateen ayaa lagu samaynayaa in adin iyo gacan isweydaara la jaro ola camimtayna waa jiraan oo tii wax yar iyo wax badanba waa lagu samayn sidan haddii waxa weeye aanay nafna wax yeelayn maalna wax yeelayn weliba markaynu nafta leenahay cirdiga laftiisu halkaasuu gelaya oo nafta dil oo qura inay wax ku yeelaan maaha ee hadday xitaa ku xadgudbaan cala alqowli asaxiix cirdiga oo dumarka kufsadaan xaalada noocaasiya markaa lafteeda waa la dilaya markaa lafteeda waa la dilaya hadday intay meelahaa galaan waxa weeye oo qowska iyo ay kala fogaadaan meeshii la gargaar ay ka dalbi lahaayeen dumarku oo ama meelahaa cidlooyinkaa ula baxaan intay qaataan oo ikhtidaaf ku sameeyaan intay dafaan ama waxa weeyaan guryahaya intay ugu soo dhacaan cid dhaqaaqi kartaa ma jirto yidhaahdaan oo waxa weeyaan dadkabaa yidhahdaan waa laynaynaa awood baanu adeegsanaynaa xaaladda noocaasiya qutaacu duruq bay noqonayaan qutaacu duruq bay noqonayan mar hadday naftii bani aadamka wax yeeleen oo curdigii ku xadgudbeen sida saxdaa waa in la laayo waayo mar haddii maalkiiba adin iyo gacan isweydaara lagu jarayo cirdiguna waa ka sii sarreeya marka mar hadday zinadii awood u adeegsanayaan oo qudaacu duruqda noocaasi ay yihiin calaa qowli bacdi ahli اlcilmi waxa weeye in la laayo oo iyaga laftooda xadkooda dil laga dhigo muxsan iyo hayrulmuxsanba hadday waddada cabsi geliyaanna waxay noqonaysaa in markaana la musaafuriyo haddaanay musaaurintan lafteedu fasaad u kordhina hadday u kordhinayso waa la xidhayaa oo iyada lafteeda markaa jeel in la dhigaabay noqonaysa laakiin haddii kale waa in meesha laga kaxeeyaa meeshanay wax isku moodeen waa in laga kaxeeyaa oo laga musaafuriyaa waayo shakhsigu had iyo jeer markuu joogo meesha uu u dhashay awood kalu isgeliyaa laakiin marka kale ee uu meel miskiinu ku yahay tago waxa weeye waxa laga yaabaa inaanu cidna ku dhiiran oo halkay ka yidhaahdaan mukulaal minankeedii joogtaa miciyo libax bay leedahay qolada koonfurta marka waxa weeyaan mukulaashu waa bahashan loo yaqaano bisadda ama dinnadda ama yaanyuurta magaca doontaba dheho bisadaas iyada ah ayay leeyihiin mukulaal minankeedii joogtaa bimacnaa gurigeedii joogtaa mukulaashu markay gurigeeda joogto say isu waaweynaynayso micyo libaax bay leedahay macnaa shaygu halka uu u dhashay waxaa laga yaabaa shakhsigu markuu joogo inuu awood isu yeelo laakiin hadduu waddan kale tago miskiin buu noqonaya miskiin buu noqonaya marka meeshan waa in laga yara musaafuriyaa laga kaxeeya oo meelay masaakiin ku yihiin haddii la arko inaanay xaggaana miskiin ku noqonayn waa la xidhayaa markaa albuqaad buqaaddii ayuu inoo haddana gudagalay waman kharaja kii ku baxa cala alimaami imaamka muslimiinta kii ku baxa yuriidu isagoo rabo isaalatahu xukumka inuu ka qaado isaalatahu inuu ka zuuliyo oo uu ka qaado can mansibihi mansibkiisii iyo xilkii uu hayay ummadda u hayay inuu ka qaado fa huwa kaasi baaqin waa baaqi weeye waa mid xadgudbay wey wa cala alimaami imaamkana waxa saaran muraasalatu lbuqaad kuwan buqaadda ah inuu cid u diro oo inuu xidhiidh la sameeyo oo uu cid diro iyo waisaalatu in laga zuuliyo maa yanqimuuna waxay kaga aarsanayaan calayhi korkiisa oo mimaa kii ah laa yajuusu aan bannaanayn waxaanaan bannaanayne ay kaga aarsanayaanna waa inuu ka zuuliyaa oo cid ka zuulisa u diraa iyo wa kashfi shubahihim shubaha iyo waxyaabaha ay xujada moodayaan cid ka zuulisa <clears throat> wa inuu u diraa fain intahow hadday ka hadhaan oo xadgudubka imaamka iyo bixitaanka ay ku baxeen ay ka hadhaan kafa canhum wuu ka joogsanaya imaamkuna wuu iska dhaafaya ilaa hadday diidaan oo ay u joojin waayaan oo yidhaahdaan ma dhacayso qaatalahum wuu la dagaalamayaa idaa qaataluu markay la dagaalamaan wa calaa raciyatihi raciyadiisa iyo shacabkiisana waxa saaran macuunatuhu imaamka inay ugu kaalmeeyaan calaa qitaalihim kuwaa dilkooda calaa qitaalihim kuwa la dagaalankooda calaa qitaalihim kuwaa la dagaalankooda waa inay ugu kaalmeeyaan fain idura haddii loo dhibgeliyo ilaa qatlihim layntooda haddii loo dhibgeliyo waayo qitaalka iyo qatligu waa kala duwan yihin qitaalku waa dagaalan qatliguna waa kaga jarastiide marka haddaanay dagaalkoodu u dhibgeliyo inuu laayaba aw talifa maalahum ama maalkooda uu talfiyo hadii loo dhibgeliyo inuu laayo aw talifa maalahum ama maalkoodaba uu talfiyo oo baabi'iyo falaa shaya waxba laguma laha cala daafici kan difaacaya imaamka iyo muslimiinta ee imaamka la socda imaamka iyo cidda la socota ah waxba laguma leh way xaq bay ku dagaalamayaan wain qutila hadii la dilo addaaficu kan daafica ah ee imaamka la socda ee imaamka iyo ehelkiisa ee maxaaha shacabkanu wato haddii la dilana kaana shahiidan kooda la dilaa waa shahiid walaa yutabacu lama raacayo lahum yaga mudbirun kooda jeesta ee carara la eryan maayo walaa yujhazu lamana dhaawactirayo lama tirayo calaa jariixin kooda dhaawacma layskaba raacin maayo walaa yujhazu layskaba raacin maayo oo la dhaawac tiri maayo calaa jariixin mid dhaawacmay walaa yunamu lamana qaniimaysanayo lahum iyaga maalun maalna laga qaniimaysan maayo xoolo ay leeyihiinna laga qaniimaysan maayo sida gaalada laga soo furan maayo walaa yusbaa lahum duriya caruurna laga qabsan maayo laga qafaalan maayo maxaa yeele waa muslimiin xooluhooduna waa xoolo muslim caruurtooduna waa caruur muslim walaa damaana magdhow laguma leh cala axad alfariiqayn imaamka iyo kooxdiisa iyo qoladan buqaadda ee mucaaradka ah ee ku baxday qolakoodna magdhow laguma leh fii ma atlafa wixii uu baabiiyey xaalalxarbi intii dagaalku socday xaaladdii dagaalka wixii uu baabiiyey waxba looga qabsan maayo oo min nufuusi nafa ah wixii nafa la jaray iyo wa amwaalin xoola ah halkana wuxuu rabaa inuu inooga warramo qolo buqaad la yahdo islaamku had iyo jeer muslimiinta dhexdooda marka dagaalku yahay waxa weeye saddex dagaal ayuu markaa ogol yahay oo had iyo jeer sharca noqoto oo la geli karaa qolo waa qudaacu duruqda in lala dagaalamo waa kuwaynu iminka arkayni qudaacu duruqdii aynu arkayni waa qoladii meelaha leexsan ee ka fog meel laga gargaar dalbi karo ummadda u gelaysay ee xoogga adeegsanaysay ee naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda ku xadgudubka ahayd wey waa kuwii aynu hadda soo aragno quaacu duruq islaamku dagaal waa la galaa imaamka iyo khayrkiiba waa layska dhicinaya qolada labaad waa qoladan buqaadda la yahdo qolada saddexaadna waa qolada khawaarijta la yahdo saddexdaa dariiq ayaa had iyo jeer waxa weeyaan dagaalka muslimiinta ka dhacee mashruuca ahy noqdaa buqaaddii halkaa inaga dhig hadda waxaa leeyahay cafwan qudaacu duruqii waynagii soo marnay halkaa inaga dhig iyagu qolo shufto abay ahaayeen oo dhac doonaya waxay cuskanayaanna aanay jirine dulmi iyo foolxumo u badheedhay kuwanina waa qolo labaad buqaad baa la yahdaa marka ahlulcilmiga qaarkood buqaadda iyo khawaarijta isku hal meel bay ku keenaan isku hal qolay ka dhigaan oo buqaadda iyo khawaarijta isku hal dariiq bay mariyaan oo cid kastoo imaamka ku baxda waxay ka dhigaan inuu yahay baaqi khaariji ah cid kastoo imaamka ku baxda waa baaqi khaariji ah waa buqaad khawaarij ah qolo saasay tidhahdaa isku hal dariiq bay marisaa oo waxay yidhaahdaa qolyaha imaamka ku baxay ee ta'wiilka wax awilanaya ee wax cululubanaya ee xoogga adeegsanaya iyo shawkada iyo awoodda leh waa niman xoog leh waa niman wax awilanaya waxa weeye waana nimanka imaamka qabdadiisii iyo awooddiisii ka baxay ee halkaa istaawiya yidhi cidna u joojin mayno kuwa noocaasi ah waxay odhanayaan waa khawaarij waana buqaad oo waxaad arkaysaa iyagoo odhanaya kullu man kharaja cala alimaami fahuwa khaarijiyun mid kastoo imaamka ku baxaa waa khaariji qolo labaad ahlulcilmiga waa qowlka saxda ahee waxay yidhaahdeen war maya ee waa kala duwan yihiin ha la kala saaro ahlulcilmiga qolada kulminaysaana calaa sabiili tasawuc calaa sabiili qolada ahlulcilmiga ee isku midka ka dhigaysaana inay arintii ku tawasuceen oo calaa sabiili majaas adeegsadeen kama tagana oo xadkeedii ay dhaafiyeen ibuqaadu waa qolo mucaarad ah dowladda ku baxday lagana yaabo waxa weeye waxaanay ugu baxeenba inay iska dunyowi tahay adduunyo tahay waxa yagiibayna siin waayeen xoolaha iyaga inaga qaadaya wax noocaasa sida kuwan iminka odhanaya roodhidii baa qaaligarowday ee dabadeedna mudaharaadyada iyo waxaanad garanayn ku samaynaya dowladaha ama suudaan ha noqoto ama meelaha kaleba ha noqotee ee waxa weeye haddaad tidhaahdo war dowladda maxaa ku haysataan waxaannu ku haysannaa milatarigu meesha ha banneeyo ciddan kale ha mansibkan xilkoodan unbay doonayaan xilkay rabaan waxaanay ka hadlayaan waxaanad garanayn biyaannu weyne iyo markaa roodhidii baa nagu qaaligarowday iyo wax noocaasay shubayaan marka ahlulcilmiga in badani waxay yidhaahdeen sidan imaamku marka ku tacriifiyey marka cabdiraxmaan naasir asicdi ba sidan ku tacriifiyey waxay yidhaahdeen ha la yidhaahdo cidda imaamka ku baxda iyadoo rabta xilka inay ka qaado laakiin wax kaloo caqiide oo faasidoo ay wataan ma jirto waxaa laga yaaba haddii la hahdo imaamka ka warramay inay leeyihin waa muslim waa nin wanaagsan laakiin xilka uma qalmo waa qof jilicsan wey markaa tahayd miyaanu muslim mee waa muslim laakiin dad kale awooddiisii ku tasarufaya waxaanuu samaynaya waxaasoo deedna hubkay qaadanaya marka waxay yidhahdaan ahlucilmiga in badani war nimanka mar haddaanay waxaana caqiide faasida ka soo baxaynin ee eh, xildoon ay yihiin xildoon waa buqaad weeye waayo marka koobaad meeshii waxay wataan waxawey awood bay leeyiin shawqa quway leeyiin oo ciday addeecayaan bay samaysteen ama hub culus bay wataan oo meeshii fasaad baa ka dhacaya waa midda kale ee awoodna way leeyihin waxna way cululubanayaan oo waxbay isu geysteen oo waxay leeyihiin xilka ma qaban karo nin noocaasa nin dadka u kala eexanaya nin noocan waxbay shubayaan waxbay markaa xujaysanayaan mar hadday wax xujaysanayaan meeshiina awooday ay imaamkiina ku baxeen war qoladaasi waa buqaad buqaad baa la odhanaya marka buqaaddu waa cid kasta oo imaamka ku baxda iyadoo caqiide faasidahi aanay hagaynin oo kollayba cid imaam ku baxday caqiide faasida way wadataa laakiin waa xildoone caqiide kaloo kulminaysaa ma jirto waa roodhidoonka aynu aragnay oo kale waxaa laga yaabaa iminka kuwan ama suudaan ku baxay ama meelaha la midkaa wax caqiidoo jamciyaa ma jirto midba waxbuu aaminsan yahay mid midla caqiidahay kuma jiro waa balaayo laysus oo xildoonahu shacabku xilka ha qabto oo milatariga ha wareejiy oo milatarigu miyaanu waddanka wax ku oo aanay muwaadiniin ahayn iska wax kale cululubanaya wax kale isu kuwa noocaasi oo kalea waxa la odhanaya waa buqaad hadday buqaadnimada iyo bixitaanka ay weheliso caqiide faasida oo yukafiruuna biqayri marka mukafirin sharciyin hadday wax ku gaalaysiinayaan mukafir sharciga kayrkii oo meesha caqiida soo gasho oo ay leeyihiin imaamku waa gaal oo ay taa ku darsadaan yuctabaru khawaarij hadday doonaan yay dagaalaminba marka in la yidhaahdo hadday hubka qaataan caqiida xuna wataan waa khawaarijun buqaah labada wasfiba waa leeyihin waa khawaarij weliba buaada markaa imaamkiina ku xadgudbay marka waa khaarijiyiin wey hadday laakiin aanay caqiido wadan imaamkun ku baxeen xaaladda noocaasiyana waa buqaad waxaad moodaa istilaaxa ugu fiicani kaa inuu yahay oo qaabka in loo kala saaro oo qolada midaysa waa isku mid uun hal wada maraysayna aanay fiicnayn ee tidhi waxa weeye hadday caqiida wataan iyo haddii kaleba waa buqaad qolada waxaba khawaarij ka dhigtayna aanay fiicnayn ee ay tahay in la kala saaro oo la yidhahda ciddan imaamka ku baxday hadday wataan caqiidadii khawaarijta wax ka mida oo ah inay waxa weeye wax aan takfiir sharciya ahayn wax ku takfiirinayaan oo imaamkaba xilka ay rabaan inay kaga qaadaan iyagoo ugu soo marmarsoonaya ama xukunkii fulin waayey dabeedna waa gaal weeye waa in lagu baxaa waxaa shubaya waa khawaarij buqaada waa khawaarij weeye haddaanay xitaa ku bixin ay halkaa fadhiyaanba bay khawaarij yihiin caqiidadoodu ay leeyihiin way bannaan tahay annagu ku bixi mayno laakiin waa bannaan tahay yuctabaru khawaarij waa khawaarijyiin weeye waa khaarijiyiin weeye hadday laakiin waxaanay adeegsanayaan iska adduunyo uun laga yaabo inay tahay xilka ha noo banneeyo afar sanoo xaqu lahaa sanad buu ku darsaday wallahi waa dagaalamaynaa wax kaleba ma wadaa laysa ilaa marka tee miyuu gaaloobay dee me muu gaaloobina xaq baanuu lahayn sawti ka dhammaatay marka waxay rabaan xilkay ku ordayaan laakiin ka hadli maayaan arrin diiniya laa kufri baanay ku ganaynin waxay leeyihin saacaddaa laga bilaabo madaxweyne maaha yo markay saacaddu dhammaato xasaanadiiyo wixiiba ka luntay mar dambe ma hadli karo waa simanna saasay dagaal ku bilaabayaan waa khawaariji maxaan leeyahay waa buqaad weeye markaa buqaad baa la xisaabinaya waayo arrin diineed iyo kufri iyo wax marka caqiida ku saabsan ka hadli maayaane labadeennaba waynu simannahay anaa miyaad iga leedahay wey xilka miyaad iga leedahay intaasay rabaan inay ka murmaan adna muslim baa tahay anna muslim baanahay anna muwaadin baanahay anna muwaadin baa tahay anna doorashada xaqlu waa sheeka doorasho halkaasay rabaan inay dagaal ka ridaan sowti kaa maanta laga bilaabo madaxweyne ma sheegan karti saacaddaa laga bilaabo haddii kale ana madaxweynana ummadda islaamkuna fawdo ma ogola marka ka noocaasi oo kale in la waa baaqi waa buqaad weeye ama yuu kuba bixine hadduu adeegsanayo caqiido oo yidhaahdo xaquma laha imaam maxaa yeelay aayad heblaa yuu oo wax ku takfiirinayo markaasuu khaariji yahay hadduu buqaadnimo ku darsadana hadalkeeda badaa marka imaamka muslimiintuna dee ama ha ku yimaado cala sabiili اlikhtiyaar oo ahlulxalli waalcaqdigi ha doorteen ama wilaayat اlcahdi ha noqdo oo weliyulcahdi ha noqdo oo imaamka hadda jooga ha magacaabo biijmac اlmuslimiin labada dariiqba waa laba dariiqoo bannaan haddii waxa weeye sidiisa loo doorto oo ahlulxalli walcaqdigu ay doortaan iyo haddii imaamka joogaa yidhaahdo dabaday xilka ninkaasaa qabanaya ummadda kale ahlulxalliga wacaqdiga ahina hadhow sidaa ku waafaqdo waxay noqonaysaa iyadana inuu yahay imaam biijmaaci ahlilcilmi waxaa kaloo la mid ah hadduu ku soo baxo biariiqin hayri sharciyin ariiq aan sharci ahayn ama sida doorashooyinka dimuqraadiga ah ha noqoto inuu ku soo baxo ama inuu afgembiba sameeyo ataqallub iyadana biijmaaci ahlilcilmi imaam buu noqonaya mar hadday u xasisho madaxnimadu oo tan dambe waxaa raacaysaa haddii madaxnimadu u xasisho ta hore maynaan odhan laakiin tan dambe waxaynu ka daba geynay dariiqan aan sharciga ahayn markuu ku soo baxo waa in hawshii u sugnaataa marka iyadoo dadkii madaxweyne ugu yeedheen oo hawshii u sugnaatay inaad adigu tahyd waan ka faramaroojinaya haddaan ku baxayaa yanii wax kuu bannaan maaha biijmaaci ahli اlcilmi wax kuu bannaan marka imaamka sharcigee uu tilmaamaya ka intaasi oo dariiq miduu ku yimi wey marka dariiqa dambe ee aan dariiqa sharcigaa ahayn maynaan koobin waayo waxaad dhici karta duruqdu inay intaa ka batan sida ahlulcilmigu sheegaan oo waxaa dhici karta dariiqa xaaraanta ahi hadduu doono weji kaleba inuu yahay ama bakhtiyaa nasiib ha tuurteen ama balaayo kale ha soo aqoonsato ama meel kale ha laga soo magacaabo intaasoo dariiqoo aan sharci ahayn baa dhici karta inay jirto dariiqay doontaba ha noqotee mar haddii ninkii xilkii qabtay arrintiina u sugnaatay inaad adigu intaad ku timaado tahayd horta yaa ku doortay oo cidna oo maxaad ku qabsatay dadka iska kay raacbaana wa iska kay raaceen saacaddaa laga bilaaba waxba ma tihid waxaad noqonaysaa buqaad baad noqonaysaa xaq uma lihid xaq uma lihid ninkaa wixiisu u sugnaadeen u daa dariiquu doonaha ku yimaadee marka imaamkii ciddaa ku baxday wuxuu xaq u leeyahay inuu cid u diro ayaa waajib ku ah oo cid u diro oo aanu markiiba ummadda muslimiinta dagaal ka dhex ridine yidhaahdo war maxaa igaga aargoosanaysaa maxaa dhacay maxaad doonaysaa waa inuu la hadlaa oo wada hadal la furaa marka uu wadahadalka la furo hadday gar qaadan waayaan oo marka shubahaadkoodii la faydo ay diidaan oo yidhahdaan cidna u joojin mayno adeer bannee macnaheedu waa bannee xaaladda noocaasiya waa inuu dagaal ku qaadaa waajib bay ku noqonaysaa maadaama shay macruufa uu ku kacay raciyaduna inay ku waafaqdo oo ay hawshaa wax kala qabato imaamka haddii markaa arrintaasi ay keensato inuu wax laayo ama xoola baabiyo wax allaaliya wax looga raacayaa ma jirto isaga ciddii laga dilana waa shuhado min xaysu alaakhira xagga adduunyada yay noqoninba waa la maydhayaa oo waa lagu tukanayaa sidii gaalada loola dhaqmi maayo laakiin min xaysu alaakhira waa shuhado waa shahiid weeye dadkanina maadaabay muslimiin yihiin kooda carara haddaanu ahayn mutaxayizan ilaa fi'a mid fi'a kale ku biiraya ama mutaxarifan liqitaal aanu ahayn sidii gaalada looga carari jiroo kale labadii mid haddaanu ahayn ama aanu rabin inuu koox kale oo meel kale joogto inuu masalan xoojiyo iyo ujeedo kale aanu wadan ee wuxuu la cararayaa ay jabitaan tahay bihardi waa inay jabitaan tahay haddii kale waa la dilaya isagoo mudbira waana la raacaya waana la eryanaya laakiin haddaanu uu jabis ninkii inuu jabay ciidan jabay hadday noqdeen faraha laga qaadaya ha iska kala firdhadin waa kala caydhinaya laakiin haddii la og yahay ku ordayaa inay tahay meeluu difaaca ka soo xidhanayo kow baa laga siinaya iyagoo lama daynayo waa la baacsanaya laakiin hadday jabaan oo calaa sabiili alhaziima u jabeen la eryan maayo far la saari maayo kooda dhaawacee loo tagano la dhaawactiri maayo waalku ka leeyahay walaa yujhazu calaa jariixin la dhaawactiri maayo mid dhaawacana la sii dhaawactiri maayo xoolahooda waa dadin le muslimiinahe la qabsan maayo iyagaa la baacsanayaae ay ku dagaalamayeen iyo waxan iyo waa laga qaaday waa la qaadanaya sax haddaanay calaa sabiili tacziir iyo wax kale hadhow noqonin waxa weeye maaha qaniimo maaha caruurtoodana la qafaalan maayo waa dad muslimiinah wixii intaa dagaalku socdo dhacayna qolana qolada kale weydiin mayso wixii daantaa yaallana daadku ha qaado wixii daanta kale yaallana daadku ha qaado halkaasi haynoo joogto wallaahu subxaanahu wa tacala aclam